بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى الفصل الثاني بيان أن الشريعة لم تنقل اللغة ولم تغيرها إن الشريعة لم تنقل الإيمان عما كان موضوعا له في اللغة بل وردت بإقراره على ذلك وزادت عليه أعمال الطاعات الظاهرة min الصلاaة والصiyaam والxaji وغayri dalika min اlqurbi su-aashii labaad ee muqadimada aynu ku soo maray ee ahayd hal warada الsharcu binaqli الإimaani وaqalbihi cama kaana calayhi fi اllugaةi am laa su-aashaa jawaabteedii buu u gudbay sheekhu fasalkii hore ee xaqiiqaة اliimaan wuu soo dhammeeyey marka fasalkii labaad buu u gudbay ahaa iimaanku waxay carabi iimaan u taqaanay luqadii carbeed wixii iimaan lagu odhan jiray ma waxbaa iska bedelay mise weli waa sidii buu u jeedaa sharcigu wuxuu iimaan u yaqaan iyo luqada carbeed wixii iimaan loo yaqaano ma isku mid baa mise isbeddel baa jira oo shareecadu waxay iimaan u taqaan waa ka duwan yahay waxa luqada ee iimaan loo yaqaan sidaa miyaa mise ma ah masaladaasuu sheekhu marka ka hadlaaya waxaa loo yaqaanaa musطalaxa usuuliga ah alasma اharciya alasmaa asharciya ayaa loo yaqaanaa asmaada sharciga sida iimaanka iyo kufriga iyo fisqiga iyo salaada iyo zakada iyo xajka iyo soomka musطalaxaadkaas ama halbeegaas ama erey cilmiyeedkaa sharcigu isticmaalay ee kitaabka iyo quraanka kitaabka qur-aanka iyo sunnadaba ku timid ku yimid waba macnihii ay carabi u taqaanay sharcigu ma ka bedelay mise waa sidii masaladaasa marka loo yaqaan alasmaa sharciya muctasiladu meel bay mareen wadaadaha kalena saddex madhab bay kala qabaan muctasiladu ayagu waxay u qaybiyeen asmaada saddex bay u qaybiyaan asmaa lugawiya iyo asmaa diiniya iyo alasmaa asharciya saddexdaa qaybood bay asmaadu ugu qaybsan alasmaa alugawiya waxay u yaqaanaan waa asmaada iyo magacyada sidii carab u taqaanaa waxba aan laga bedelin ee sidoodii ah jaa iyo ata iyo dahabe iyo mxuu ahay qaalo iyo wax iska bedele ma jiraan waa asmaa lugawiya afcaal siday ahayd loo isticmaalo wey wa qaala rabbukum haddii laihahdo qaalo sideedii wey wa dahaba fulaan haddii laihahdo waa sidiisii walamaa warada ma'a madyana waa sideedii yacni asmaa lugawiya oon waxba iska bedelin iyo asmaa u yaqaanaan asmaa sharciya oo salaadii iyo soomka iyo xajka iyo musطalaxaadkan aad sharcigu isticmaalay ah asmaada saddexaad waxay u yaqaanaan asmaa diiniya waana saddex ismi keliya agtooda waa aliimaan wاlkufr wاlfisq aliimaan wاlkufr wاlfisq asmaada waxay u yaqaanaan asmaa diiniya bimacnaa diinka islaamka lagaga baxaa wey ama ruuxii laga waayaa muslim oo mumin oo ahludiin ah asmaada iyadu marka waxay leein waa la badelay wixii kufri loo yaqaana fi luga iyo kufriga sharcigu isku mid ma ah iimaan wixii loo yaqaanay luqada iyo waxa iimaan sharciga loo yaqaan isku mid ma ah wixii fisqi la odhan jiray fi luga alcarabiya isbedel baa ku yimid oo fisqiga sharciga waa ka duwan yahay alasmaa addiiniya muطlaqan naqli baa galay waa la bedelay curfigii iyo macnihii ay lahayd fi luga waa laga soo guuro macno cusub buu sharcigu u sameeyey alasma adiiniya waa sida alasmaa sharciyana ayaguna naqligaasaa galay leeyihiin laakiin naqliga gala waa ka duwan yahay midka galay alasma addiiniya oo wuxuu oga duwan yahay kan dambe waxaa galay leeyihiin ziyaadaad iyo tasaruf baa lagu sameeyey asalkii si toosa loogama guurin macnihii luqada baaqia ayaa macno kale lagu kordhiyey laakiin alasmaa adiniya mulaqan waa laga guuray taagan yihiin wadaadaha kale saddex qaybood weeye saddex qaybood tafsiil iyo muxuu ahaayey laba araf weeyo qolyo qaba alasmaa asharciya annagu kala qaadi mayne diiniya iyo sharciya kala qaadi mayne asmaada iyo mustalaxaadka sharcigu isticmaalo oo dhan naqli baa galay leeyihin naqli baa galay leeyihin bimacnaa macnihii luqada loo yaqaanoo dhan waa laga soo guuray macno cusub buu sharcigu u sameeyey oo waa qolyo qaba naqlu lugaat alasmaa asharciya waa asmaa manquula min macnaha alugawi ilaa macnan sharciyin khaas oo ahlu naqli baa loo yaqaanaa niman sidaa qabaa jiro naqli baa galay muطlaqan qaba nimanka sidaa loo tiri waxaa ka mid a ah alimaam abulwafa ibn caqiil alxambali baa ka mida qolyaha waxaa loo tiri abulkhaaab kalwadani alxambali fi kitaabi atamhiid idan qolyahaas iyo bacd اlashaacira oo damba mutaakhiriina bacd اlmuctazila min alfuqahaa bacd almuxadiثiin waa loo tiiriyaa waxay qabaan naqli baa galay alasma الsharciya bimacnaa macnihii waa hore loo yaqaanay isbedel baa ku yimid dhammaan waa la bedelay macno cusub buu sharcigu u yaqaanaa aلsalaa haddii la odhan jiro luqada waa duco aلsalaa fi sharci ducaa ma ahay taagan yihin haddii xajku qasdi la odhan jiray fi luga ee xajku fi sharci ma aha qasdi yani naqli baa gale alasmaaء الsharciya waa manquulaة min macnaha اlugawi ilaa macnan sharciyin khaas niman sidaasay qabaan niman waxay leeyihiin laa naqla asl wixii salaad loo yaqaana luqo ama soom luqa loo yaqaanay ama iimaan loo yaqaana luqa ama kufri la odhan jiray fi luga ayaa kufri iyo iimaan iyo salaad iyo soom iyo xaj fi shar laa naqla jugjug meeshaadi joog weeye wax isbedelay ma jiro wadaadkii asagoon tafsiirka aqoonin tafsiirka noo akhri la yidhi juscamo ka bilaabay cabase waa saad ku ogeydeen buu ihi watawallana waxba iskama bedelin anjaahu alacma saasuu ku dhammeeyey bismi illaahi araxmaan araxiim buu cabase waa saad ku ogeydeen watawallana waxba iskama bedelin way socotay saas af soomaali noocaasoo kaash ah ayuu suuradda ku dhammeeyey hadda waxaan oga jeedaa niman kale laa naqla waxay u jeedaan wixii loo yaqaanay iimaan iyo kufri iyo fisqi iyo salaad iyo soon carab waxay u taqaanay umbu sharciguna u yaqaanaa wax isbedelayn ma jiro aliimaanu luqatan waa atasdiiq bay dhaheen waliimaanu fi sharcina waa maxay waa atasdiiq alsalaatu fi اlluga waa adducaa wاsalaatu fi sharcina waa adducaa qolyaha madhabka horboodana waxaa kow ka ah alqaadi abubakr albaaqilaani alqaadi abubakr albaaqilaani baa ka mida ashaaciro badankeed baa ka mida ilaa rag yaroo ayagu muxaqiqiin oo hawshaa ka soo hadhay mooyeen oo uu ka mid yahay juwayni iyo ghazaali iyo raazi iyo iyagu hawshaa waa diideen culamada muslimiinta ama ahlulbidac ha noqdeen ama ahlu sunna ha noqdeen waxay u badan yihiin madhabka mufasilka ah madhabka tafsiilkaa ah bay u badan yihiin oo ah asmaada sharciga ah naqlina waa galay mana gelin bay leeyihin ad waad oo maxaan oga jeednaa bay dhaheen asmaada sharciga macnihii luqada loo yaqaanayna waa weli waa baaqi weli baaqi weeye oo waa jiraa sharciguna asmaadii sidii kuma daynina ziyaado ku daray wuu fidsohay waa fidso idan kaa asaga a marka waa tasarufun fi اlalfaadi allugawiya ana الشhaarica tasarafa fi اlalfaad ima bالtaqyiid aw الtakhsiis aw الziyaada bay leeyihiin naqli muطlaq ah oo macnihii hore ee luqada waa laga soo guuray oo macno cusub baa loo sameeyey ma lihin baa dhihi mayno wax isbedelay ma jiro waa jugjug meeshaada joogna dhihi mayno waxaan leenahay macnihii luqada loo yaqaanay eraygan waa baaqi sharcigu laakiin wuxuu ku daray dheeraad uu kordhiyey bimacnaa salaadu hadday adducaa haddana salaadu waa duco biafcaalin wa aqwaalin makhsuusatin muftataxa bitakbiir mukhtatama bitasliim bisharaa'id makhsuusa laakiin salaadu weli inay duco tahay waa baaqi waa duco laakiin waa duco khaas oo wadata sujuud iyo rukuuc iyo baryo iyo wakhti khaasa la tukado niyo khaasa le alaab idan sharcigu wuu kordhiyey ducadiibuu kordhiyey wax ku daray alxaju hadduu qasdi fi luga ahaa sharcigu waxbuu ku daray waa qasdi khaasa waa qasdun fii waqtin makhsuusin ilaa beyt اllaahi اlxaraam biniyati taqarub acmaal khaasana la qabtaa macnihii qasdiga luqada waa baaqi sidiiseen looma dayn waxbaa lagu daray bimacnaa ana الشhaarica tasarafa fi اlalfaadi bay leeyihiin naqli kulli ana ma ogolin bay leeyihiin waa mubqaat calىa aslihaana dhihi maynay dheh tafsiil madhabka qadi eh, abu yacla baa qaba uu baabku ku dhisan yahay weeye juwayni baa ku sheegay fii kitaabi alburhaan eh, waxaa ku sheegay hazali fii kitaabi almustasfa min cilmi اlusuul raazi maxsuulkiisa ashaaciradu fuqahadu maalikiyu nin walba ahlulfiqigu waxay u badan yihiin ra'yiga asaga mufasilka ah asagana sawaab ah shaikhulislam ibnu tamiya kaasuu doortaa ibnu qayim kaasuu doortaa ana shaarica tasarafa fi اlalfaadi laakiin lam yanqul naqla muطlaqan walam yubqiha calى usuuliha ibqاءa kuliya wainama tasarafa fi اlalfaadi ima bitaqyiidin aw takhsiisin aw tacmiimin ilى akhirihi warka waa inaad fahanteen bay la tahay halka hadday tahay asal saddexdaa madhab la kala qaba madhabkan mufasilkaa sax ah maxaa yeele nabigu sal slam carab markay soo islaantay oy saxaabada u yimaadeen waxay odhanhayaan nabi allow mal iimaan iimaanku hadduu baaqi ku yahay sidii ay carab iimaan u taqaanaba su-aal lagama weydiiye leannu alfaadda ay carab u arkaan inaan waxba laga bedelin ama wax lagu darin nabiga su-aal kama weydiiyaan shaygay laakiin u arkaan siday u yaqaaneen in wax lagu daray ama wax laga gooyey su-aalaa ka iman jiray mal iimaan nabig ma dhin tasdiq wuxuu yidhi an tumina billaahi wa malaa'ikatihi ilaa aakhirihi mar wuxuu yidhi an tumina waa maxay iimaanku waa an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna maxamada rasul wa iqaama wa tuqiima sala wa tu'ti ilaa aakhirihi idan harcigu marka wuxuu ku sameeyey tasaruf bimacnaa curfi khaasa ayuu ka leeyahay waqadayaadkaas saa darteed ba waxaa loo qaybiyey asmaadii ama xaqaa'iqdii xaqiiqa lugawiya curfiya iyo sharciya asmaadii marka saasay noqday saddexdaa qaybood bay noqdeen kadib bay usuulintu waxay ka niqaasheen hadday istacaarudaan xaqiiqa lugawiya iyo mid sharciya iyo mid muxuu ahaayey curfiya tee la hormarin ra'yu jumhuur culamaء اlmuslimiin ana alxaqiiqa الsharciya muqadamaة calى غayriha uma alxaqiiqa اlcurfiya muqadama cala alxaqiiqa اlugawiy ila akhirihi tasarufka noocaasa soomaalidu way leedahay ahl dad walboo luga isticmaalaa iska leh shay macno hore loo yaqaanay waagi dambe qaabka in loo isticmaalo asagoon macnihii guud aan la baabi'inin way jirtaa soomaalidu way leeyihiin qowm walba iyo lugo walba dad leba dadkiile waa dhaqankaa way leeyihiin tasaruf fi اlalfaad tusaale gaaban hadda meel dheer ba aadina isli waxaa caanka ah niman la yihahda aboor aboor baa la yidhahdaa inkastoo hadda ay saacad u shaqayne waa dhexdeer ilaa ninety eightki ninty ilaa laba kun iyo labadii aad bay u shaqayn jireen niman aboor layaa jiri jiray aboorku asalkiisi marka la fiiriyo waa xayawaankaa taqaanaan yar yare dudumooyinka dhiste ee gelaha cune ee guryaha eber ka dhigay heeryada iyo waxaa ku kala taga musiibada ah aboor baa la yihahdaa niman foojariga samayn jiray oo baasaboorraha sawir ka fujinoo mid kale ku dhejin oo dadka dhoofin jiro musiibo ah oo dukumenti kala bedeli oo alaab samayn oo timbara samayn oo imtixaana ah, oo gaarisa looj agaheeda ku bannaan jiray yawaaga waxaa loo yaqaanay aboor magaca aboora wixii aad u taqaaneen waa laga soo guuray ama waxbaa lagu daray dad noolnool oo bini aadama waxaa loo bixiyee aboor baa la yidhi ninka aan macnahan fahamsanayn abood muxuu qaadanaya wuxuun raadin bahalka aboorka dudunta dhisan jiray ee dadka heryada cuni jiray musiibada ahaa ee jirac dullaankii asagoo ay colka ahaayeen bahalkaan buu raadin soo garan maysaan niman waaweyn oo dakaatiro oo waxbartoo musiibo indhahays daba dhighay in aboor la yidhaahdo ma fahmahayo laakiin macnihii aboor aboor loogu bixiyey nimankana waa ku jira aboor maxaa lagu yaqana xunbu cunaa nimankana waxbay cunaan waxay kala jeexjeexaan waxay kala gogooyaan waxay kala rifaan waxay kala bedelaan aboor heeriyo dhan iyo aqal dhanoo meel ku raarata ood ka guurto oo tiri aad gaadid u raadsatid buu ka farcalanaya ibnu ka dhigaya reemiyigii dhibkuu ku hayey iyo kutubtusuu u geli jiray iyo guryihii waa taqe aboorku waa maxay waa hawluu ka shaqeeya nimankanna hawlihii bay hayaan macnihii aboor weli lagama goorin si kuliyan laakiin maxaa lagu daray wax dheer waxaa le aboor keligaa ma tiide waa lagula wadaagaa niman kaloo ayaguna baasaboorraha cunaa jiro aboor la yidhaahdo taصarufka marka waxaa loo yaqaana waa maxay waa tasaruf fii macna lafdi lafdiga macnihiisi baa la ballaadhiyey waxaa le aboornimo waxay ku dhacdaa xayawaan yar yarahoo casharaad ihiyo niman waaweynoo wax cuno tusaale kale nimanka mooryaanta meelaha waxaa loogu yaqaanaa jiri jiri jiridu asalkeedu waa shimbir eegela mxuu ahaa shilinta ka gurto oo weliba geela dhibta waagi dambena kursi intay ka duleeshito beel booga meesha dhiigga ka cunto nafta u keenta annagu jiri baan u naqaanaa gawa hoosta waxbuu ka daldalahaya aanan fahmaynin marka baashaa jiri baa la odhan jiray xoolaha bini aadamku bay dhibtaa oo geelaya nafta u keentaan shilin baan guran bay tiraada musiibay dhibtaa oo haddaan xoolaha nimanka geeljiraha isan geela ka celin way baabi'inaysaa soo lama yaqaan waad garanaysaan bay la tahay kuruskay inta badan ka saarantaho nafka eh, ibar ka dhigtaa marka hadda weliba neefka eh, daciifka ama liita ama xanuunsan yay inta badan yayba ilaashataa baan u malay bahal imtixaana nimankii mooryaanta dadka fadhanhayay waxaa loo bixiyahe eh, jiri ayagoo jirigu waa isshabbaan siday jirid xoolaha u fadhatay nafta oo u keento ayay iyaguna dadka u fadhaan magacii magacii jirinibadka aha waa la kordhiyey waxbaa lagu daray macnihii loo yaqaan luqa ahaan waa laga soo guuray noocaa waa jira ya dayda iyo muxuu ahaaye eh, mooryaan iyo budhcad iyo dhabajiif iyo hawlaha way fara badan hadda macnahaasaan rabaa sharcigu marka waxaa weeye macnihii hore luqada ahaa iyo kan dambe sharciga munaasaba ka dhaxaysa sida aboorkii xayawaanka iyo aboorka bini aadamka macno oga dhexeeyo labada jiri macnaha ka dhexeeyey soo maynu soo marin marka waxay leeyihin culummadaani sharcigu tasarafa fi lafdi macnihi asalkana weli waa la mulaxadaynaya lagama guurin laakiin macno dheeraada ah ayaa sharcigu u sameeyey macnuhu waa intaa wuxuu mashruucu sheekhu ka hadli doon haddaba masalatu lafdiga aliimaan ma manquulba mise waa mubqan calaa aslihi mise waa tasarafa shaaricu fiihi tasarufan yunaasibu madluulahu sharci saddexdaa madab baa meesha taalla idan qaadi abu yacla wuxuu ku leeya waa tasarafa ashaaricu biziyaadatin manquula maaha naqlan kuliya mubqan calaa macnahu lagwina ma aha ibqaa'an kuliyan tasaruf baa jira macnaa waad fahanteen bay la tahay marka cashirka waan dareerin insha allahu tacala inta hadii la fahmo asalka laakiin waxaa weeye saan dabagelisku kaaga fakanin kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed wixii eraya ee lafdiga ku yimaada waxaad ku xambaari ood ku fasiri carab siday u taqaanay ilaa daliil sharciga uu ku tuso ana shaarica tasarafa fi hada lafdi waa inaad asalka aadan ka guurin kul ma warada fi kitaab اllah wa sunnati muxamadi calayhi الsalaaةu wasalaam min alfaadi inama tuxmalu calى macnaha اlugawi ilaa bitafsiiri min الshaaric shaaricu hadduu lafdigan macnihii ku tasarufay ama takhsiis ama wax ku kordhiyey ama wax ka bedelay taas daliil baan sugayna laabudda min daliil laakiin haddaan daliil lahaynin waxaan leenahay cabasa saad ku ogeydin watawallan waxba iskama bedelin baa tagnanaysa labadaa macno marka isaga ka khaldami الشhekh الإسلام وxuu le إن الاستدلاaل بالقرآن إن الاستدلاaل بالقرآن إنما يكون بxملihi عalى لغة العرب qur-aanka markan la dliishan dliilku istilaku wuxuu ku hirgelaya in lagu xambaaro carab siday u taqaanay اlatيi أنزila bha luغada carabeed ee lagu soo dejiyey bal qad نزلa بلغaةi qرayش falaysa لأxadi أn يxmila ألفاظ القرآن عalى غayri ذلك ma bannaano in alfaadda qur-aanka lagu xambaaro macnihii carbeed macnaan ka ahay min curfin caamin aw isilaaxin khaasin bal laa yaxmiluhu ila calى tilka اlluga wamataa facala hayra dalika kaana taxriifan lilkalimi can mawaadicihi dad ereyga kitaabiga ama